bsmi اllahi الرحmn الرaxيim <clears throat> alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi aجmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabu الtaqriib lilimaam الnawowiyi raximah اllahu tacaala <clears throat> waxaan ku dhex jirnay faqradii uu yidhi imaamku wadakara الshayku ana maa rawayaahu ow axaduhmaa wadakara shaykhu wuxuu sheegay sheekhii abu camar ibnu salaax waay ana maa rawayaahu waxay bukhaari iyo muslim wariyeen ow axaduhumaa ama midkood wariyey fa huwa kaas ay ay wariyeene xadiidka ah maqduucun weeyaan mid la jarayo oo la gooyey waaye mid la goynayo bisixatihi sixadiisa la gooynayo walcilmu alqaciyu cilmiga qadcigee go-anna xaasilun weeyaan mid xasilaaya fiihi kaas dhexdiis ku xasilaayo wa khaalafahu waxaa khilaafay ibnu salaax almuxaqiquuna culimmada muxaqiqiinta aad wax u taxqiijiyo waalakharuuna iyo culimmada badankood fa qaaluu waxay dhaheen yufiidu wuxuu faa'iideynayaa xadiidka saxiixeynka bukhaari muslim ay wariyaan ama midkood wariyo addanna danniguu faa'iideynayaa maa lam yatawaatar haddii uunan mutawaatir noqonin xadiidka laba qaybooda u qaybsamay mutawaatir iyo aaxaad mutawaatirku isagu cilmi qaci abuu ah faa'iideeyaa kitaabka bilowgiisa ilaa iyo hadda waxa aan haynayna mutawaatir maba ahaynba aaxaadaan ka soo hadlayna ilaa axaadkan shuruud shan a loo xiraa cadamu shuduud iyo cadamu alcilla iyo itisaalu sanad iyo cadli iyo babdi inay ku sifaysnaadaan ruwaadda amaa mutawaatirku isagu baarbaaritaan maba galaba walidaalika nuxbaha waa tii uu ku soo yidhi wa khabaru binaqli cadlin taamid babdi wa khabaru laaxaadi aaxaadkuu ku xiray tacriifkaas iyo shuruuda xadiidka saxiixa aaxaadka u baahan sababto ah wa fiiha almaqbuulu walmarduudiyo kusoo yiri maqbuul iyo marduud asagana laga helaa amaa mutawaatirka kulluhu maqbuul waay waxaan imtixaankaana maba galaba isaga xagga iska dhiga marka ayb oo waa laysla ogolayaa xadiidku mutawaatir haddii uu noqdo inuu cilmi qaci a ah faa'iideynayo bal shuruuddiisayda ka mid tahay cilmiga qacigaana waxay tahay waa midka taradud iyo shaki marnaba aan aqbali karin maalan misaalkeeduna waxaan ku waxaan lagu tusaale qaadan karaa magaalo baqhdaad la yidhaahdaad maqashay adiga ma arkin weliga waa laguu sheegay laakiin waxay kuu soo gaartay si mutawaatir ah shaki yar ma ku gelaayo marna khilaaf iyo shaki magaaladaas amaysan jirin oo dadku been sheegayaan qalbigaada ma soo gelayso mutawaatirku saasoo kale aaxaadka laakiin inkastoo shuruud loo xiray oo la yidhi raawigiisu waa inuu daabid yahay dabdigiisu taam yahay xadiidka saxiixa itisaalu sanad in la helo cadamu shuduud cadamu lcilla waxaas buu soo yidhi cadli cadaalad in la helo iyadoo shuruudan la haayo way iska dhici kartaa qof ka mida inay gafo ilaaliga laba qof waayo qofkii ruglowga ahaan jiray inuu wax ismoodsiiyaa dhici karto si qaldan wax u sheego shakigaa yarkaa ama yacni taradudkaas imaan karo muxtamalka ah darteed ayaa waxaa loo yidhi marka aaxaadku yufiidu danna danni buu faa'iideeyaa yacni meeshu hadalku yani ma'khadka uu ka socdo saas waay maxaa yeele qad yakdib waqad yakhda'u qad yani qofkan marka saduuqa ee cadliga ah qad yakhda yani inuu gafo waa iska suurtoobi kartaa maadaama marka taas ay dhici karto ayaa waxaa laleeyahay mutawaatirkuna cilmi qadcaba ayuu keenaa aaxaadkuna hanni ayuu keenaa ayb laakiinse aaxaadkii haddii ka waran wax taageero la helo oo u soo dhoweeyo cilmigii qadciga ahay meeshaas waa marka meesha alimaamu nawowi iyo culimmadu ay ku kala baxbaxayaane aqwaal kala duduwan labo yacni ilaa saddex qowl ay ku jirto isagoo marka muxaqiqiinta iyo akariinta imaamu nawowi wuxuu leeyahay mutawaatir wixiiba aan ahayn ama qariinaha helo ama yuusan helin waxaa weeyaan qadci eh, ma faa'iideynaya dannibuu keenaya waa midda uu yidhi taasu ibnu salaax iyo ibnu taymiye iyo ibnu xajar iyo ibnu kaiir iyo culimmada badankood midda ay qabaanna waxay tahay war aaxaadkan yaan laysku wada duuduubine labaha loo kala qaado xadiid aaxaadoo muxtafun bilqaraa'ini ah aaxaad qaraa'in ay dhinacyada ka gashay oo ay marka qaraa'intu xoojisay qaraa'intii marka waxaa ka mida bukhaariga muslim buu ku jiraa xadiid waa qariino xoog badan ila ijmaacay cuskanaya qaraa'inta waxaa ka mida musalsal bila'ima xadiidkan axmed bin xambala werinaayo shaafici buu ka wariyey maalig buu ka wariyey maalig naafic a'ima musalsal bila'ima xoogaa qaladkii tuhmaaye waa sii yaraana ayb ama yani xadiidku waa mashhuur mashhuur biriwaayat ala'ima uu mashhuur ku yahay maala shaafici iyo yanii cabdullahi eh, eh, bn maslama eh, rag badanoo maalan saddex imaam afar imaam oo waaweyn baa warisay saddex kale ka wariyeenoo iyagoo kale ah saddex kaleo iyagoo kale ah ilaa saxaabada lagu gaaro shuur marka xadiidka shuuradu waxay u keeneen waa qariina weeyaan xoojinayso dhinacyada ka gelayso cilmi marka waxay qaci bay faa'iideynay marka aaxaadku marka haddii idaxtafa bilqaraa'in cilmiguu keenayaa qaci laakiin cilmigaas nadari baa lagu magacaabaa lianna ninkii wax yaqaano oo nadar iyo istidlaal leh unbay arrintaa iyadaa marka u keenaysaa ninkii liman lahu ahliyatu nadar walbaxi walistidlaal ayaa cilmi qaci ah oo isagu aan ka shakinaynin laakiin ninka kale maxooga ku ogyahay marka in sidaa la yidhaahday culimmadu u badan yihiin ayb oo haddii aaxaadku qaraa-in uu helo waa cilmi qadcia ah buu keenayaa waa la goyn karaa ayb fuqahada in badanoo ka mida ah shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada iyo xanafiyadaba qowlkaasay ku tageen ibnu salax tilmaamayo waana miduu ibnu kathiir yidhi wahada aladii cawala calayhi ibnu salaax midkan yacni ah ibnu salax oo isagu markaa eh, eh, uu ku tegey ee eh, uu marka ku leexday yaa wuxuu leeyahay kaasaan ana dooranaya waana midkay aimadu doorteen wixii marka aan qaraa'in helin ka warran xadiid aaxaada oo wax qaraa'ina ah aan helin isaga xaalkiisu see noqonaa wuxuu iska noqonayaa marka yufiidu danna waa midka uu marka qowlka imaamu nawowi wal ayuu markaa keenayaa kaas ayb mas'aladooda mas'ale caqiida calaaqa laleh ma aha caqiidda waxay calaaqo la yeelanay marka la yidhaahdo xadiidka aaxaadka caqiido iyo axkaam ma loo deliishan karo marka la dhahay imaanay mas'alo ahlu sunnada iyo ahlu bidcada ku kala tegayaan ama haddii camalkii uu ogol yahay qofku ee caqiido iyo yani axkaamba waa lagu dhisayaa waa lagu camalfalayaa hadduu leeyahay khilaafkiisu wax yaro iska noqon meeshaa marka meeshay ku kala baxayaan taas wa mas'aladanada culamo badan baa ka hadleen ibnu cabdilbar muqadamatu kitaabi tamhiid sidaas uu ku tegey oo wuxuu leeyahay xadiidka aaxaadka haddaanu qaraa'in wadanin yufiidu alcamala duuna alcilmi mutawaatirkuna cilmiguu keenaya waana sababka keenay dabcan haddii la yidhaah laakiin ma lagu camal falaayo ee haddii dhanni uu faa'iideynaya maxaan ugu camal camalfalaynaa hadday timaado mutawaatir keliya lagu camal falo meeshaas waxaa ka soo baxayso dalaal iyo baadi waana arkaantu ay muctasilada iyo ay ku taagan yihiin masaladan marka intaasaan uga tegaynaa ajnabigayna ku tahay xaqiiqatan yani musalaxan hadda iyo baabkan waxaan laga hadlaya ayb marka wuxuu leeyahay waqaalafahu lmuxaqiquuna walaktharuuna khilaafeen faqaaluu waxay dhaheen yufiidu danna danni ayuu faa'iideynayaa maa lam yatawaatar hadduusan tawaaturin ayb taxqiiquna marka sidaas aan tilmaanay ayb aلsaadisatu mas'alada lixaad man ra'aa fii hadihi اlasmaani xadiiثa صaxiixa اlisnaadi fii kitaabin aw juzءin lam yanusa calى صixatihi xaafidun muctamad qaala shaykhu laa yaxkumu bisixatihi masalada lixaad ee saxiixa ku dhex jirto waxaa weeyaan man ra'aa qofkii arko fii hadihi اlasmaani wakhtiyadan dambe xadiiثan xadiiث xadiidka oo saxiixal isnaadi isnaadkiisu saxiix yahay fii kitaabin kitaab ku arko ow amase juz-in fii juz-in juz ku arko juz waxaa la yidhaha kitaabada halka mas'ale u alifan ee xadiidka ah ayb xadiidka oo lam yanusa ounan caddaynin calaa sixatihi sixadiisa xaafidun xaafid uusan caddaynin xaafidka oo muctamadin la cuskado qaala shaykhu abuu camar wuxuu yidhi laa yuxkamu la xukumi maayo bisixatihi xadiidkaas saxiixnimadiisa lama xukumaayo oo dadka dambe ma xukumaayaan wa sababta waa maxay lidacfi ahliyati ahli haadihi اlasmaani lidacfi ahliyati ahli haadihi اlasmaani wakhtiyadan tan ah dadkooda ahliyadooda daciiftinimada ay daciif noqotay darteed oo dadka zamankan jooga wakhtiyadan ahliyadooda iyo cilmigooda daciif noqday dartiisa dacfiga dartiisa wal abaaru sida xoogga badanse cindii aniga agteyduu leeyahay alimaamu nawowi jawaasuhu weeyaan arrintaa inay bannaan tahay oo la xukumi karo laakiin yay u bannaan tahayna liman ruux tamakkana arrintaa iyadaa tamakunay ayb wa qawiyad ay markaa xoog badatay macrifatuhu aqoontiisa qofkay aqoontiisu xoog badatay tamakun iyo suurtagalnimana leh isaga way u bannaan tahay saasaan aniga ku tegaya yidhi alimaamu nawowi mas'aladanna isagaa lagu garsiiyey oo culamada muxaqiqiinta badankood ciraaqi iyo hayruhu sidaasuu rajaxay oo alfiyadiisa marka saasuu sheegi jiray waqaala yaxya albaru alimaamu nawowi ujeedaa marka wuxuu tilmaamay marka inay arrintaas ay bannaan tahay wuxuu yidhi masalada marka iyada waxay ku tacalluqdaa min masaa'il saxiixay ka mid tahaye asmaantan dambe dadka joogo qofkii arka xadiid isnaadkiisu sida muuqato uu saxiix yahay cilaa iyo shuduud aanay uga muuqanin kitaabuu ku arkay ama juz buu ku arkay kitaab buu ku arkay ama juz ayuu ku arkay lam yanusu calaa sixatihi xaafidun muctamad xadiidkaas xaafid la cuskado oo saxiix yeelayna lama oga oo wax xaafida oo xadiidkaas saxiix yeelay ma jiro see loo dhaqma xadiidtu laba meel laba kitaab laba noocoo kutub umbaa um laga heli karaa kitaabkaas haddii uu yahay kitaab qofkii alifay uu shardhistay saxiix mooyaane wax kale inuunan ku soo sheegin kaasoo kale waa la dhihi karaa xadiidkan hebel baa saxiix yeelay maalan xadiidkii bukhaari baa lagu arkay muslim baa lagu arkay waxaa lagu arkay eh, ibnu khuseyma saxiix ibnu khuseyma saxiix ibnu xibbaan waa la dhihi karaa marka xadiidkan waa xadiid saxiix ah oo ibnu xibbaan ou saxiix yeelay ama ibnu khuseyma saxiix yeelay waxay ka dhigan tahay ibnu khuseyma saxiix isagoo yiriyay ka dhigan tahay ibnu xibbaan isagoo saxiix yiri ayay ka dhigan tahay marbaa dee xadiidka kitaab isaga uu shardhistay saxiix mooyaane wax kale inuunan ku soo saarin haddii xadiidka lagu arkay ama waaba caddeeyo imaam baa yidhi haadaa xadiidun saxiixun taas iyada nabaddu dhib ma leh oo haddan midda halkan looga hadlaayo ma aha midda halkan lagu sheegaayo waxay tahay kitaab noocaasana kuma soo aroorin imaamna ma caddeeyin sixadiisa xadiidkaa saxiixnimadiisa see la yeelayaa ibnu salaax wuxuu leeyahay ijtihaadkii waa xirmay zamankan wax la saxiix yeelaayo ma jiro wax la xukun la saari maayo ahliyadii ayaa zamankan dhuntay oo dhammaatay qarnigii saddexaad wuxuu ka dambeeya diidaya isaga alimaamu nawowina wuxuu leeyahay maya oo waa la saxiix yeeli karaa laakiin ninkii ahliye u leh qowlkaasayna rajaxeen ibnu salaax marka waxaa lagu xujeeyey wakhtigiisii culumo joogtay ayaa masalada ku khilaaftay ibnulqataan ilfaasi baa ka mida axaadiis badan buu saxiix yeelay culimmadii ka dambaysay zakiyuddiin almundiri cabdulcawiim ibn cabdilqawiy oo mukhtasarka muslimka iyo iska leh iyo mukhtasarka abu daawuudka iyo leh axaadiis badan buu saxiix yeelay oo dadkii hore aanay ka hadlin alimaam nawowi sidoo kale sharxulmuhadabka iyo isagowaaba saanu doortayba culimmadii kale ka dambaysa ibnu xajar iyo kayruhu sidoo kale ayb markaa qofkii nimantamakana qofkiisu yani <coughs> arrintaa tamakuna waa yeeli karaa wa qawiyad macrifatuhu macrifadiisuna ay xoog badnaato <coughs> ayb culammadii marka dambena saas unbaa xaalkoodu u ahaa ilaa iyo yani asmaantan hadda la jooga sidaa unbay yeeli jireen <clears throat> marka ahliyada un marka waxaa la rabaa in un ahliyada la hubiyo <clears throat> la taxqiijiyo qofku inuu ahal u yahay in kale ayb ahliyaduna dabcan de waxay ku imaanaysaa baxfi badan iyo idilaac fara badan iyo ilmaam fara badanoo qofka uu culumta u leeyahay <clears throat> iyo istilaax iyo waxyaabahaasoo dhan marka qofkii baabkaas geli karo way u furan tahay qofkii kalese waa ka xihan tahay <clears throat> walidaalika ibnu xajar waxa uu axaadiid ka hadlay aaday u tiro badan tahay ayb oo dadkan dambe isagaa wuxuu u noqon karaa tusaale aad u muuqdaba cibaarada ibnu salaax laftirkeeda waxaa culamada qaar ka fahmeen diidmo kama aysan fahmin ee wuxuu yidhi fa innaa laa natajaasa cibaaradiisu saas ahayd fainaa laa natajaasaru yanaa annaga ku boodi mayno oo u banbixi mayno marka waxaa ka muuqanaya cibaaradaas bay leeyihiin bacdu alculamaa inuusan diidaynin laakiin in lagu ordaa xoogaa inuu diidayo in lagu fududaado si un in lagu degdego ama laa tasaahulo taas inuu diidayaa moodaysaa bay qaarkood dhaheen masaladaana iyadu marka taas halkaas uga tegey wman araada alcamla bxadiiثi min kitaabi faطariiquhu an yأkudahu min nushaة muctamadaة qaabalaha huwa aw ثiqaة bأsuuli صaxiixaةi fain qaabalaha bأصli muxaqaqi muctamadi أجزأhu mas'alo kaloo saxiixa ku tacalluqda tii hore iyada waxaa weeyaan waxay ku tacalluqday xadiidka takhriiji tasxiixintiisa xadiidkan waa saxiix waa daciif waa xasan in la yidhaahdo taas la xukumo weliba tasxiixii buu soo qaaday taxsiinkuna waa la mid ayb nacam tadciifka muxuu u sheegi waayey marka oo wuxuu yidhi ninkii xadiid kitaab ku arko culummo a'immadii hore wax ka midana aanay saxiix yeelin ibnu salax waa diiday imaam nawowi waa ogolaaday taxsiinku tasxiixuu la mid yahay tabciifkii aawo isaga tabciifka waxaa laleeyahay asalowba ahayba awalba isagu inaad sheegto aduunaba loo baahnaba tabciifka asalow ahaa maxaa yeele xadiidku dacfi iyo iyo saxiixnima iyo xasannima tow asal ku yahayn dacfiu asal ku yahay xadiid haddii lasoo qaado laba qof ay ku doodaan midna uu leeyahy waa daciif midna uu leeyahy waa saxiix oo waa xasan ninka saxiixinaya daliil laga rabo ninka daciifinaya lagama rabo maxaa yeelay shaygu wax inay jiraan ayaa daliil loo keenaa asal waa inaynan jirin asalku sidaa weeyaan maxaa yeeley xadiidku wuxuu ka dhigayaa bimahaabati alxukmi xugunuu ilaa wataayo xukunkana asal waxaa u ah inaynan jirin ilaa in la keena maahane oo daliil saxaax lagu keeno walidaalika ibnu xajar nukadka saasuu faa'iideyna annukad calaa kitaabi ibni salaax marka daciifka halkan laguma sheegin marka lama dhihin ninkii xadiid arko culamadii dambe ah oo kuwii hore aanay ka hadlin ma la daciifin kara lama dhihin maxaana dacfigu awalaaba isagoo lagama doodsanayn dooddu waxay ka taagan tahay waa saxiix oo waa xasan iyo e, taasay ka taagan tahay masaladaas marka dad badan baan saa u fahamsanayn waxay keenaya marka muran fara badan in layskugu go-o laba qof qofoo xadiid isku haysataad arkay midna daciifinay midna xasananay labadooda daliil inuu keensadaa laga rabaana midka taxsiinka hortaa laga rabaa marka labadooda farta isku fiiqfiiq ayaan waxay leeyihin adiga kaan maxaad ku daciifisay kanna maxaa ku xasanisay asalku wuxuu ah in la yidhaha midkaan adiga taxsiinkaaga balla imaw hadduu la yimaado marka oo shuruudii waatan uu yidhaahdo kadib kanaa marka laga rabaa inuu ama u hogaansamo ama xujo taas ibdhaalinaysa inuu la imaado usluubku marka saas waayo baabkan marka saad u jeedid baab laysku khilaafay ijtihaadooda ku dhisan yahay liman tamakana wa qawiyat macrifatuhu baa lagu yidhi waxay <clears throat> samada ka soo degaaya ma ah walidaalika way kala duwanaan kartaa culammada marka inay qaar saxiixiyaan qaar daciif aadaan taas marka iyagu saas in loo ogaado sheikh hebelaa saxiix yeela cid ka daba hadli kartaa wax jira ma ah waxaana sheekan wax saxiix yeelaya wax daciif yeelayo isagaba kuwa ka horreeyey ayuu tacliiq ayuu tacliiqinayaan marka haddii kuwii hore la ogolaaday in la tacliiqiyo kuwan dambana waa in la ogolaadan ilaa haddii xadiid ibnu xajar buluuqa uu ku xasaniyey haddii culimmadii dambe mucaasiriinta sheekh alalbani oo kale uu yidhaa maya xasan maane waa daciif halkaa halkaa waa ku gafay de in sheekh alalbaniga la dhihi karo sidaas maan ciddii gadaal ka timaado ahal u ah oo cilmigii u soo ma fahmi maxayna ijtihaad maaha isagu wuu gafi karaa haddii culamadii ka aqoonta badnaydba ay gefku uu ku suuro saa isaga kama oogeysanba marka saas marka culamada looguma nusreeyo tacasub weligaa culamada looguma nusreeyo culamada waxaad ugu nusrayn karta khaladaadkoodana loogu cudur daaro wanaaggana laga raaco laakiin waa isaga tacasuba un haddaad saas nusrada u noqon mayso adigiina maskaxdaada iyo cilmigaadaa ku kharib maayo waman araada alcamala bixadiiin waman araada qofkii doono alcamala ku camalfal bixadiiin xadiid inuu ku camalfalo qofkii doono min kitaabin xadiidka oo min kitaabin kitaab yacnii xaggiisa ka ahaaday kitaab ku sugan fa fadariiquhu qofkaa dariiqiisa jidka uu marayo an ya'khudahu inuu xadiidkaa qaato wa min nuskhatin nusqo inuu ka qaato xaggeeda nusqada oo muctamadatin la cuskado nusqada oo qaabalahaa uu muqaabaleeyey huwa isaga uu muqaabaleeyey aw amase iqatun nin iqa uu muqaabaleeyey biusuulin usuul uu ku muqaabaleeyey usuusha oo saxiixatin saxiix ah fain qaabalahaa hadduu muqaabaleeyey biaslin asal asalka oo muxaqaqin la taxqiijiyo la sugay muctamadin la cuskado ajza'ahu waa u gudaysaa masaladan iyadana mas'ale muhiima wuxuu leeyahy ninka rabo inuu xadiid ku camal falo xadiid baad kitaab ku aragtay inaad ku dhaqantaa dhaqantaarto oo ku camal fasho sideed yeelaysaada waxaa lagaa rabaa buu leeyahy fadariiquhu an ya'hudahu inuu xadiidkaa qaato min nuskhatin muctamadatin kitaabka xadiidka aad ka qaadanaysaa nuskhadiisu waa in nuskho la hubo ay tahay nuskhada seed yeelaysaa qaabalahaa huwa qofkan qaadanaya inuu muqaabalo ku sameeyey waagii hore culimmadu markay kitaabada bukhaariga oo kale marka ay qaadan bukhaariga iyo kutubaha sidoodaba dhammaanba noocay doonaan ba aadaane marka ay rabaan inay kitaab qaataan muqaabalo wax la yidhahday samayn jireen kitaabku markuu shiikha ku dul akhriyo ama uu ka qorto kitaabkiisa iyo asalkii sheekha ayay intay soo qaataan ayuu isku feerinayaa marka asalkii looga yeeriyey oo sheekhu ka yeeriyey iyo midkan isagu uu haystee faraca ah asal midka sheekha la yidhaha kanna waa kaagana waa faraca ogow waa isku saxee marka isku saxeedbaa marka laba hab ayaa loo isticmaalaa gabaaluu ka keeni doonaa kitaabat اlxadiid markuu ka hadlayo isaga inuu halkan soo dhigto kitaabkanna halkan la dhigo jumlo jumlo inuu markaa iskugu feeriyo waana sida ugu fiican wa ama qof iqaa iyo isaga inay isla muqaabaleeyaan oo kanna waa akhrinaya ninkanna waa dhegaysanaa kitaabka kaloo feerina halkan waxaasaa ka maqan ziyaadadan baa kaa maqan waa la saxa marka kitaabka kitaabka haddaan la sixin cajamiyu kusoo soo dhahaan culammada taas ee marka waa la yeeli karaa nin kale oo iqa ah intuu yidhaha war kitaabkan orado iiqaad ii soo sax waa u sixi karaa dhib ma laha ayb sheekhaagii asalkiisii ma haysid laakiin asal muctamada oo laga taxqiijiyaad heshay farac kale waa farac laakiin la saxay ayaad heshay sheikhikiisii ma haysid waa ku saxan kartaa markaas kadib ayaad xadiidkii ku camalfali kartaa ayuu leeyahay maxaa maxaa imaanaya haddii kale adaan sidaa loo xaqiijinin wax aan nebigiiba dhihin ee lagu qaldamay maanta inaad ku camalfalaysaa laga yaaba lama rabo marka waxaas marka culimmadii hore iyagu makhduudaaday wax ku aqrin jireen kutubtan ay noogu soo guurinayaan farguriga oo iyagu marka ay muqaabalaysteen oo ay saxdeen meel ugu jirto kuwooda marka muctamad waa waa in la cuskada marka wakhtiyadan dambe casrigan kutubaha waxaa lagu daabacaa makiinad kombyuutarkaanaa fudud madbacdahan yani min qabli kombyuutaradan ka hor madbacdaa daabici jiray madbacdahaas marka xaalaad kala duwanay soo mareen dabacaad xajari ah ayaa jiri jiray oo fard yacni xuruufta in iyadoo dhagax camal ah la qoro xuruufta la qoro xarafkan maalan fa'da oo kale iyadoo weyn ayaa la qorayaa marka lasoo laaba iyadoo laaban iyadoo wax lagu baraayo ayaa la diyaarinaya hadhow marka dhagaxaas dhagax weyn oo meelo layska gelgeliyaa la samayna maanta dhan marka kitaabka la rabo in la qoro waxay samaynayaan marka xuruuftiisii baa laysku aadaadinayaa laysgelgelinayaa yacni safxadan waa la soo qabanayaa marka qadi ayaa saa inta loo geliyo ayaa jug lagu seenayaa dabca xajariya la dhihi jiray taasaa la soo maray culimmadan hindiyo xadiidka taxqiijiso mubaarak foori iyo cadiim abaadigan iyo kulli dabcaadka badanaa hindiya culamaaulxadiid ay ka isticmaalaan dhabca xajiriyay ahaan jirtay ayb taasay samayn jireen marka waagii dambe haddana waa laga soo baxo yani qaabkan taabka hal makiinad oo iyadu yani warqadda khaduna ay tahay middaan la yaqaanay wareegsan yaa haddana timid ilaa adu tadawurkan tadawur lama diidana calaa kulli xaal laakiin waxaa la rabaa dad culumo ah inay saxaan daarahan marka hadda kutubaha dabceeyo oo kutubaha soo saaro odana uma joogto sida badan waxay iska noqdeen hab ganacsi kitaabkii marka waxaa laleeyahy kitaab baa la rabaa in loo khidmeeyo muhiim ah in la soo saaro suuqa inuu degdeg ku soo galaa la rabaa hala boogsiiyaa laleeyahay qof baa halkan iska fadhiya garaaca marka unbuu iska garaaca makhduudkii waxaa dhici karta inaan la akhrin karinba qof akhrin kara inuusan qorin makhduudka laftirkiisa meeqo asal baa la haystaa way ku xihan tahay calaa kullin marka shaqo dhib badan kutubahaan hadda marka joogo kuwa culummadu taxqiijiyaan ama daaraha la yaqaan inay dad ahal cilmiga wax u dirsadaan umbaa zamankaanna waaba zuuleen ama waa yaraadeen mucallimi kitaab wuxuu leeyahay la yidhaha maa cala almutasadiina liqabci lkutub dadka kutubta dabcaynayo waxa waajibka ku aba ah uga hadlaa isagoo wakhtigiisa ugu dambaysay wax yacni aada loogu dadaalo wuxuu leeyahay culammadan hindiyo aad isaga uga faa'iidaystay xaybarabaad meeshaas la yidhaahdo joogi jiray kutubaha ka taxqiijin jiray annaga wuxuu yidhi daarteenna kitaabka toddoba jeer ayaa la sixi jiray toddoba jeera culamo sixi jireen kala duwan ayb toddoba jeer markaas kadib yaa la soo saari jiray qofku wuxuu yidhi inta uu maalintii makhduudka guurin karo ila makhduud baa la guurinayaa far caadi baa lagu guurinaa warqad cad maalintii inta uu guurin karo waxaa laga yaabaa laba saddex warqadood ka badan inuunan guuri karin wixii ka badan qalad waa waxa la guurinaa qofkiioo daalan si fiican u akhrin karin ayay ku imaanay ninka guurinaayana waa inuu nin luqawiya uu yahay nin iska jaahila muxuu makhduudka guuri karaa saynan isugu darminna waxaan samay jirnay buu leeyahay mastarad weyn oo iyadu geeskanoo dhan warqadda daboolayso ayay soo qaadanayaan waa layska qarinaa kitaabkao dhan meesha sadarka uu rabo keliya ama qibcada uu rabo inuu guuriyo keliya umbaa marka bannaan si aan wax kale loo sadar hoose iyo mid kore iyo saan loogu qaldamin ayuu marka shaqo badan bay ka qaban jireen culammadaas marka muxibudiin alkhadiib iyo waaya waa tageen hadda daaraha marka waa iska tijaaray iska noqdeen laa siyama naada kuwa naloo soo dhoobo oo daarulxadiidka iyo daarulbasiirada iyo iskayani wax laga guurin kara ma iyo daaru kutubilcilmiya iyo wax laga guurin karaba male <clears throat> xadiidkii aga ujeeday waxaa weeyaan isku xaynay marka annaga mas'aladan waxaad moodaa inaynan aad aanan ugu baraarugsanayn laakiin waan yacni sulbulmawduuc waay xadiid haddii lagu leeyahay maba ku camal fali kartid ilaa wax la taxqiijiyo de in la yska hubsado waay marka laas iyadaada marka axkaam iyo la joogo kitaabba kitaabka uu ka usuul fiican yahay inaad doorato dad culamaa kala tashato marka horead gadaalaysa qaaliga dowra baa kugu ahaada adiga waman araada alcamala marka wuxuu leeyahay waman araada qofkii doono alcamala camal ku camayani camalfalis bixadiiin lagu camal camalfalo min kitaabin xadiidka oo min kitaabin kitaab ka ahaaday yani kitaab xaggiis fadariiquhu kaas dariiqiisu waxaa weeyaan an ya'hudahu qofki inuu qaato min nusqatin nusqo uu ka qaato nusqada oo muctamadatin la cuskado taas oo qaabalahaa uu muqaabaleeye huwa isaga ow iqatun ama iqa yacnii uu muqaabaleeyey biusuulinna uu ku muqaabaleeyey usuul usuusha oo saxeixatin saxeixa ah usuul saxeixa macnaha waxay tahay yacnii asalkii sheekhaaga iyo isaga yani sheekhiisa asalkiisa iyo hadaan usuul badan heli karto waa fiican tahay haddii kalena midka sheekha ku filan fain qaabalahaa biaslin muxaqaqin fain qaabalahaa hadduu muqaabaleeyo biaslin <coughs> hal asal hadduu ku muqaabaleeyo muxaqaqin la taxqiijiyey <coughs> muctamadii la cuskada ajza'hu a ku filan tahay <coughs> qaaraa laba shardinaayo laakiin imaamu nawowi wuxuu doortay hal asal xataa dhib ma laha marka kutubahan annaga hadda aan isticmaalnaa seen uga badbaadi karnaa waxaan uga badbaadi karnaa kitaabba kitaabka uu ka nusqooyin badanya muqadamada feeri meeqa nuskaa la ictinaayey ninka muxaqiqaa feeri nin ahlucilmiya ma yahay <clears throat> dad ahlucilmiya ma kala shaqeeyeen kitaabku saxnimo u dhowaana marka ilaa haddii kalena waa uun iska xaal aan wanaagsanayn masalo kaloo calaaqatan lalahaa jirto ibnu khayr alandalusi uu sheego uu leeyahay qaala rasuulullaahi lamaba dhihi karaba haddaan xadiidka riwaayo loo haysanin isagoo inta muqaabalada wuxuu ku sii daray xadiid nebiga maba ka sheegi kartid ilaa inaad riwaayo u haysato maaha walow bukhaari hadduu doonaa ku jireen saxiixulbukhaariga waa inaad ama ijaaze iyo xun u haysato ijmaacna waayuu yidhi laakiin zarkashi baa wuxuu yidhi ijmaaca masaladan cajiib waayuu yidhi in ijmac laga xikaayooda ijmaacaas wax jira maaha buui saasayna culammadu u badan yihiin ciraaqina anfiyadiisa ku sheegay alnowc aani nooca labaad alxasanu waa xadiidka xasanka way halkaas marka saxiixiiba uga baxay النوع الثاني alxasanu nooca labaad marka waa xasanka ayb qaala الkhaطaabiyu khaطaabi waxa uu yidhi huwa maa curifa makhrajuhu huwa xasanku maa xadiid weeyaan curifa la gartay makhrajuhu makhrajkiisa meesha uu ka soo baxay waishtahara rijaaluhu rijaashiisuna ay caan baxaan wa calayhi xasanka korkiisaa madaaru akar اlxadiiثi xadiidka badankiisna isaga ayuu wareeggiisu yahay uu ku wareegaya wayaqbaluhu waxaa aqbalo alxasanu xadiidka xasanka qaala alkhaaabiyu khaaabi waxa uu yidhi huwa maa curifa makhrajuhu waa wixii la aqoonsaday oo la gartay makhrajkiisa iyo meesha uu ka soo baxay washtahara rijaaluhu raggiisuna ay shuhroobeen caan baxeen oo dabbi ay ku caan baxeen wa calayhi isaga korkiisa xadiidka xasankaa kor dushiisa madaaru akari alxadiidi wa xadiidka badankiisa kan uu ku wareego yacni axaadiidtu xasanay u badan tahay wayaqbaluhu waa kan waxaa aqbalo akaru alculamaa'i culamada badankood baa aqbalaan ayb wastacmalahu waxaa isticmaalo ku dhaqmo caamat lfuqahaai fuqahada badankood xadiidka xasanka ah tacriifkiisuu rabaa inuu sheego tacriifkiisa marka war badan baa ka taagan laba u qaybsamaa lidaatihi walirayri lidaatihiga marka tacriifkan khaaabi baa qaar ay ku sheegeen oo tacriifka waxaa weeyaan wuxuu leeyahy maa curifa makhrajuhu makhrajkiisu wixii la yaqaan ibnu salaax wuxuu leeyahay tacriifkan wax uu daaweynaayo ma laha maxaa yeelay saxiixa iyo daciifkaba makhrijkooda waa la yaqaanaa meeshay ka soo baxeen maxaa laga faa'iiday marka saxiixa iyo daciifka iyaguba makhrajkooda waa la xasaa waishtahara rijaaluhu saxiixa rijaashiisuba waa shuhroobeen daciifka rijaashiisaba xataa dacfi bay ku shuhroobeen iyaga xataa ayb wa calayhi madaaru akar اlxadiidi wayaqbaluhu akar culamaana ee saxiixaba waa aqbalaan ka muxuu uga duwan yahay xasankiiu allahuma in yidhahdo ishtahara rijaaluhu rijaashiisu waxay ku caan baxeen dabdi un saxiixayna la yidhaha ishtahara rijaaluhu bidabdi taam in lagu kala sooco maana inuu saa u markaa la tilmaamo ayb sidaasuu marka halkan isagu tilmaamay laakiin sida ugu fiican xadiidka xasanka tacriifkiisu xasanulidatihiga waa in la yidhaha alxasanu lidaatihi ka saxiixi saxiixi buu la mid yahay ilaa wuxuu kaga duwan yahay keliya dabdiga oo marka waxaa la leeyahay marka waa xadiidka alxadiiث اladii yarwiihi cadlun <clears throat> khafa dabduhu waa xadiidka uu warinayo qof cadli ah khafa dabduhu dabdigiisa ou yaraaday oo taam uunan ahayn watasala sanaduhu sanadkiisu uu xiriirsamay wa salima min ashuduudi wاlcilati xasanulidatiga kaas waana midkaan nuqbaha ku marnay warkaan kale hadal aad u tiro badan oo <clears throat> isqabqabsi iyo ishkaalaad fara badan leh kaasuu marka uu tilmaamay qaalo shaykhu abu camar ibnu salaax wuxuu yidhi huwa qismaani xadiidka xasankaa ah xasanku qismaani laba qaybood waayo axaduhumaa labada qaybood middood maa xadiid weeyaan laa yakhlu isnaaduhu isnaadkiisu uunan ka marnaanaynin min mastuurin min mastuuro majhuulilxaal lam tataxaqaq mastuurka oo lam tataxaqaq aynan xaqiiqoodin ahliyatuhu ahliyadiisa walaysa aan ahaanin huwa isagu raawiga muqafalan mid dhoohan kaiira ay gaftiisu badan yahayna aan ahayn walaa dahara minhu ownanna ka soo daahirin sababun sabab sababka oo mufasiqun wax faasiqeeyo wayakuunu matnuulxadiidi xadiidka matnigiisuna wuxuu ahaanayaa macruufan mid lagu yaqaano mid laayaqaan wayakuunu wuxuu ahaanayaa matnuulxadiidi xadiidka matnigiisa macruufan ku la garanayo biriwaayati milihi ninkan la soo sheegayoo kale werintiisa in lagu garanayo ow naxwihi ama wax lamida kaas lamida min wejhin aakhara wej kalena ku imaanayo kaas waa midkii koowaad tacriifkan marka waa maxan xasanun liayrihi waa waxuu tacriifinaya xasanun ligayrihi ayuu tacriifinayaa tirmidi ayaana tacriifkaas wato oo wuxuu leeyahay xadiidka xasanka waa midka isnaadkiisu ounan ka marnayn qof majhuulin xaal ah oo ahliyadiisa aan aad aan aad aynan u hubanayn muqafalna aan ahayn gefkiisu badnayn sabab mufasiqana aan ka muuqanin xadiidkaas matnigiisana dariiq kale uu ku imaanayo oo qof isaga lamida ama ku dhowdhow oo werinayo tacriifkani marka waa xasanu liayrihi maxaa yeele xadiidka uu mastuur ku jiro daciifu ahaa soo maa isagoo kale hadduu soo arooro dariiq kale ku yimaadana daciif kale waay soo maa labadii daciif waa iskabaayeen xasanin ligayrihi bay noqonayeen wamataa tuubica sayi'u lxifdi bimuctabarin soo sooma marin nuqbaha kii waa midku hadda halkan ka tacriifina ninkii sayi'ulxifdiga haddii qof muctabara marka uu mutaabaceeyo wakada almastuuru waalmursalu waalmudallasu waatuu dhahay mursalkii iyo mudallaskii la mid ahee haddii uu marka mid muctabara mutaabaceeyo xadiidka matnigii laba dariiq ku yimaado oo dariiq walbaa nin cillo ay ku jirtaa marka laakiin aan saa usii xooganayn oon saa markaa yacnii usii dacfigiis oonan usii darnayn oo ku jiro waa tii uu soo yidhi marka saara yacnii xadiiduhum xasanan ayuu noqonayaa laa lidaatihi kii unbuu hadda sheegay marka tacriifkan hore wahuwa qismaani markuu leeyahay xasanun ligayrihiga ayuu ku tacriifinayaa aلثaanي midka labaad qismiga labaad an yakuuna raawiihi raawigiisu inuu yahay waay mashhuuran mid ku caanbaxa bisidqi run wاlamaanati ammaano walam yabluq laakiin aan gaarin darajata الصaxiixi صaxiixa darajadiisa aan gaarin liqusuurihi muxuunan ku gaarinna liqusuurihi yacnii ka gaabashadiisa gaabintiisa <clears throat> fi lxifdi xifdiga yacnii uu ka gaabiyey <clears throat> <clears throat> liqusuurihi yani gaabintiisa fi lxifdi xifdiga dhexdiisa uu ku gaabiye walitqaani iyo sugista wa huwa kan yani noocani xasanka ah murtaficun weeyaan midka kor maray can xaali man qof xaalkiisa yucadu lagu tiriyo tafaruduhu wa huwa isaguna raawiga raawigan la sheegayo murtaficun mid ka kor maray oo ka yani kor noqday can xaali man qof xaalkiis ayuu ka sara maray yucaddu lagu tirinayo tafaruduhu la gooni noqoshadiisa munkaran lagu tirinayo midka labaad wuxuu ku leeyahay qismiga labaad waa xadiidka raawigiisu ammaano iyo sidqi ku caanbaxay laakiin aan gaarin darajadii saxeixa ma gaarin sababta u gaari waayo waa maxay liqusuurihi fi lxifdi waalitqaan xifdiga iyo itqaanka ayuu ka gaabiyey midkii saxeixa ah oo dabdigiisaan taam ahayn haddana isagoo sidaa wahuwa murtaficun wuu ka sarreeyaa <clears throat> can xaali man yucaddu tafaruduhu munkaran qof haddii isaga keligii xadiid uu warin lahaa xadiidkiisa munkar la dhihi lahaa wuu ka sarreeyaana <clears throat> marka midkan waay midka tacriifkan yacni qismigan waa qismiga marka xasanun lidaatihiga buu hadda tacriifiyey <clears throat> xasanun ayuu hadda tacriifiyey ibnu salaax marka labadii nooc ee xasanka ahaa ayuu halkan isugu keenay qaybta hore xasanun liqayrihigy ahayd qaybta dambana xasanun lidaatihiga ayuu tacriifiyey <clears throat> waxyaabahan marka waxaan ku soo marnay nuqbaha marka kitaabka ahmiyadda uu leeyahay waa dareemeyna intaas marka tacriifkiisi uga baxno ayb oo markuu leeyahay liqusuurihi fi اlxifdi wاlitqaan cidda uu ka gaabinayo waxaa weeyaan kan saxiixa ah aslu dabdi wاlitqaan waa haystaa waxaana ku tusayso wahuwa murtaficun can xaali man yucaddu tafaruduhu munkaran qof haddii xadiid uu keligii warin lahaa munkar lagu sheegi lahaa isaga waa ka sarreeya oo isaga xadiidku hadduu keligii wariyo nakaara iyo lagu sheegi maayo uma alxasanu kaaxiixi fi lixtijaaji bihi uma intaa kadib alxasanu xasanku ka saxiixi buu la mid yahay fi lixtijaaji bihi xujaysiga la xujaysanayo in la xujaystaa saxiixa ayuu kala mid yahay wain kaana duunahu wain kaana haba ahaada huwa xasanku duunahu mid isaga mid ka hooseeya saxiixa fi lquwati xagga awoodda walihaadaa kan dartiis adrajathu <coughs> walihaada kan dartied oo yacnii inuu ixtijaajka kala mid yahay adrajathu daa'ifatun koox ayaa waxay qaadsiiyeen oy dhexgeliyeen xasanku fii nawci saxiixi <coughs> saxiixi ayay dhexgeliyeen ayb saxiixa noociisa ayay dhexgeliyeen xaakim iyo ibnu xibbaan iyo ibnu khuseyme ayaa ka mida axaadiid ah. xasan ah ayay dhexgeliyeen kutubtooda <coughs> nuqto ayuu halkana kaaga sheegayo xadiidka xasanka ah saxiixii buu la mid yahay xagga in la xujaysto markuu sidan leeyahay labada noocba waa u jeedaa lidaatihi iyo ligayrihiga xasanun lidaatihiga iyo xasanun ligayrihiga labadaba waa la xujaysan karaa sida saxiix loo xujaysto ibnulqataan baa isaga wuxuu yidhaahdaa alfaasi xasanun ligayrihiga fadaa'il acmaalka in loo xujaystaa fiican laakiin fiqhiga iyo caqaa'idka iyo ma ku fiicno waa diida isaga maxaa ile nooc daciif waay leeyahy ibnu xajarna waxaad moodaa annukad calaa kitaabi ibni salaax noocan maa nooc mayl ah inuu u eelanayo laakiin warkaas iskaga tagoo culimmadu siday u badan yihiin waxay tahay haddii xadiidku uu xasan noqdo ligayrihi ama lidaatihi wuxuu doonaa ahaadee waa lagu camalfali karaa waana la xujaysan karaa laakiin iska jir marka dee ligayrihiga baa baab wuxuu yahay marka aad u dhib badan xadiidka in xasanu ligayrihi lagu xukumo yaa khilaafkiisu aad u badan yahay nin wuxuu arkaa waxaan inay mutaabaco galaan mid inaanay gelin warkiisu aad buu u badan yahay marka ninkii isagu aan u arkin inuu xasan soo gaaray ma xujaysanaya kii u arkana waa xujaysana <clears throat> alimaamu dahabi kitaabka layidhaha almuuqida muuqidada wuxuu leeyahay anu waan ka quustay wa ana calaa iyaasin saasoo kale uu leeyahay in loo helo daabit in loo helo waaba dhib badan tahay hal xugun in loo helaaba dhib badan buu leeyahay waxaa dhici karta xadiidka xasanka ah qofka inuu maalinna xadiidka xasan ku xukumo berri inuu daciif ku xukumo halkii imaamu ah. haddana mar kale inay u muuqato inuu saxiix yahay warkiisu marka saas u shiddo badan yahay maxaa maxayna wax ku xiran eh, ictibaar iyo mutaabacaad iyo shawaahid dhib badan weeyaan uma alxasanu xadiidka xasankaa ka saxiixi oo kalena fi lixtijaaji bihi xujaysiga la xujaysanayo wain kaana duunahu wain kaana haba ahaado huwa xasanku duunahu duuna saxiixi saxiixa mid ka hooseeya fi lquwati xagga quwada walihaada kan dartiis yo adrajathu qaa'ifatun koox ay qaadsiiyeen oy dhexgeliyeen fii nawci saxiixi saxiixa noociisa ayay dhexgeliyeen wa qowluhum xadiiثun xasanu اlisnaadi ow saxiixuhu duuna qowlihim xadiiثun صaxiixun ow xasan masale marka xasankii ku tacalluqda waa iyo saxiixeeda culammadii baa waxay yidhaahdeen xasanu اlisnaad saxiixu اlisnaad iyo isku mid miyaa xadiiثun xasanun xadiiثun صaxiixun labada cibaaro isku mid miyaa maya buu ku leeyahay ayb wa qowluhum culummada qowlka yani qowlkooda ay dhahayaan xadiiun haadaa kani xadiiun lisnaadi weeyaan xadii isnaadkiisu xasan yahay fiiri waxaa loo tiiriya xasannimada isnaadka markaan aw saxiixuhu ow amase waxay dhaheen haadaa xadiiun saxiixulisnaadi warkoodaas duuna qowlihim qowlkooda wuu ka hooseeya xadiiun saxiixun aw xasanun waa ka hooseeya sababta maxay tahay liannahu maxaa yeelay qad yasixu inuu ansaxaa la arkaa ow yaxsunu ama ou xasan noqdo alisnaadu isnaadku inuu xasan ahaado duuna almatni matnigasa maya matniga ka sukoob wuxuu ku leeya marka laleeyahay hada xadiid saxiixulisnaadi marka la dhahayo waxaa dhici karta isnaadku hadda ka hadlay imaamkaas xadiidka isnaadkiisu inuu saxiix noqdaa waa dhici kartaa <clears throat> matniga laakiin in shuduud oo ku jira isnaadkii markii la fiiriyo rijaashu inay mid kastaa cadli iyo dabdi uu ku sifaysan yahay isnaadka mutasil inuu yahay laakiin shuduud inuu jiro sooma dhici karto matnigaan in shuduud ku jiro waa dhici kartaa maalan xadiidka culamada waxay ku tilmaamaan eh, eh, maalan shuduudku ay u mihaalinayaan oo kale hum اladiina laa yarquuna walaa yastarquun walaa yatatayaruuna wacalaa rabbihim yatawakkaluun hum aladiina laa yarquuna waa kuwa aan tufaynin toddobaatanka kun ee jannada xisaab la'aanta gelayso ma tufaan ma tufid dalbaan mana baasaystaan calaa rabbihim yatawakkaluun ibnu taymiya iyo aimo culamo badan waxay leeyihin laa yarquuna yarquunadaas yani waa shaad shuduud baa ku jira hadda ogow xadiidka inta kale waa saxiix isnaadku waa saxiix oo muslim baa werinaya haddana waxaa la laleeyahay marka shuduud baa ku jira isnaadku waa saxeix laakiin matnigan qayb ka mida shuduud kama aanay nabadgelin ayb saa darteed marka waxaa dhici karta matniga in shuduud galo ama cilla inay matniga gasho duuna alisnaad marka haddii uh, culammadu ay yidhaahdaan hada uh, xadiidun saxiixulisnaadi waa saxiix yeelay xadiidka ma ahan macnihiisu marka isnaadka unbuu ka hadlaya matniga kama uunan hadlin marka iska jir waa saxiixulisnaad iyo saxiixun oo keligeeda waa kala duwantahay saxiixun markuu leeyahay xadiidka ayuu u jeedaa isnaadka maca almatniga saxiixul isnaadi markuu yidhahdana isnaadka bis buu u jeedaa laakiin ka waran haddii la yidhaha hada xadiidun saxiixun bis haddii la yidhaha ma laga fahmaa saxiixulisnaadna in laga wado waa laga fahmaa maxaa dhacay matnigiiba haddii sixo loo xukumay maba dhici kartaba isnaadku inuu saxiix noqon waaye marka marka waxaad leedahay marka eh, haddii la yidhaha hada xadiiu saxiixun matniga iyo isnaadka labadaba waa saxiix hada xadiiu saxiixulisnaadi haddii la yidhaahdana isnaadka unbaa la sheegaye matniga ku noqosho ayuu u baahan yahay halna marka ha u fahmin warkan mar haddii la yidhaha imaamku hadduu yidhaha saxiixulisnaadi inuu matniga cilaynayo ha u fahmin yanii matniga kama hadlin un waayo bes inuu cillo yeesho waa suurtagal inuunan yeelaninna waa suurtagal marka haddaad aragto saxiixul isnaadi matniga bal fiiri wax ka hadlay ma jira oo culimmadunase ma jiro si fiican kaas u fiiri adhihin marka culimmadu warkaana ha u fahmin saxiixul isnaadi baa waxay ka dhigan tahay matnigu waa shaad ha u fahmin waxayna inta badan fahamkay wax ka xumaadaan liannahu maxaa yeele qad yasixu inuu saxiix noqdaan la arkaa ow amase yaxsunu lisnaadu isnaad inuu xasan ahaado isnaad inuu saxoo noqdaa la arkaa duuna almatni matnigaas ka sokow maya lishuduudin shuduud darti ow cilatin ama cillo daraaddeed fain iqtasara hadduu ku gaabsado calaa daalika kaagaas xaafidun hadduu ku gaabsado xaafidka oo muctamadun la cuskado faaahiru sida daahirka sixatu lmatni waxusnuhu matniga saxiixnimadiisa waayo iyo xusnigiisa hadduu xaafid muctamada marka uu ku gaabsado marka qowluhum tore qowl culamaa'i yanii jumlatan ba uga hadlay xaafid naaqid ah oo muctamada saxiixulisnaad xasanulisnaad ku gaabsaday matnigii ciladii iyo shuduudkiisna ma sheegin markan sida daahirka iska muuqanaysa matnigana waa inuu saxiix yahay ama xasan uu yahay saasuu tilmaamaya ibnu xajar ise wuxuu leeyahy aladii laa ashuku fiihi ana alimaama minhum laa yacdilu can qowlihi saxiixun ilaa qowlihi saxiixu lisnaad ilaa liamri maa ibnu xajar ise wuxuu leeyay midda aanan ka shakinaynin waxaa weeyaan imaam naaqida kama leexanayo saxiix inuu yidhaa ka leexan maayo oo u leexan maayo saxiixul isnaadi ilaa liamrin maa wax un baa jiro oo waxaa in la baaray u baahan tahay ibnu xajar marka isagu saas uu tilmaamayaa marka in layska hubsado waa marka <clears throat> warka oo kooban marka waxay u baahan tahay middaa iyada in layska hubsado ayb cadamu ciladana marka asala buu le id low kaana huwa اlasl mashturida cadamuhu fii sharci صaxiixi faida kaana qowluhum saxiixu اlisnaadi marka hadduu ixtimaalayso isnaadku isagoo saxiixa in cillo la heli karaa hadday imaan karto cilladiina marka fiirin iyo eeg may u baahana wa qowlu tirmidiy tirmidi qowlkiisa uu leeyahay waayrihi iyo tirmidi hayrkii xadiiثun xasanun صaxiixun <coughs> halkanna wuxuu ka gelayaa marka mas'ale ah xadiiثun xasanun صaxiix maxaa laga wadaa xusnigii iyo sixadii baa la jamciyey وأma qowlu التirmidiyi وغayrihi xadiiثun xasanun صaxiixun famacnaahu macnuhu waxaa weeyaan ruwiya biisnaadayni baa lagu wariyey xadiidkan axaduhumaa midkood yaqtadii wuxuu keenayaa aلصixata صixo walaakaru kan kalena alxusna xusni buu keenayaa marka xadiidkii baa laba isnaad lagu wariyey midna saxiix uu yahay midna xasan uu yahay sidaa weeyaan buu leeyahay waa haddii xadiidku ou laba dariiq helo ayb wa ilaa haddii kalena hal dariiq keliya uu ku yimaadana taradud ayaa jiro ibnu xajar siduu tilmaamay xadiidku hadduu laba isnaad leeyahay xasanu saxiix in la yidhaahdo midaa xasana midna waa saxiixa loo jeeda haddii hal isnaad keliya uu leeyahayna qof isnaadka ku jiraa laysku hayaa oo ninkan imaamkii xadiidka xukumaayo yaa wuxuu isleeyahay war ninkan dabdigiisu taam miyaa mise taam ma aha ma taam ba oo saxiix maa lagu daraa mase taam ma ahna waa xasan taradudkiibuu marka xasanun saxiixun u keenay waxay ka dhigan tahay marka xasanun ow saxiixun marka midaas haddii laba isnaad waayo la yidhaha mid saxiixa mid xasanana xasanun wa صaxiixun baa loo jeedaa laakiin hore waxaan u sheegnay ibnu daqiiq ilciid sida uu ku tegey in la rajaxo oo ibnu daqiiq isaga wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa xadiidkan uu leeyahay xasanun saxiixun waa xadiidka saxiixa ah oo bidaraja alculyaa darajada saree sixada qaatay ayuu tirmidi ku tilmaama xasanun saxiixun wuxuuna u jeedaa haada xadiidun xasanun xadiidkan xasan waaye bal waaba soo dhaafee saxiixun waaye xasanun bal saxiixun maxaa yeele wuxuu leeyahay maa xaaza darajata alculyaa wixii derajada sare qaato diraar waxaa weeyaan darajatu dunyaana waa qaatay laa shaka oo xadiidku hadduu saxiix noqdo darajadii hoose waaba soo dhaafay uu leeyahay marka oo <clears throat> ruux waxaa weeyaan marka derajada maalan imtixaanoo kale hadduu darajada yacni toddobaatan uu ka keeno waxay noqonaysaana ninkaasi lixdanna waa keenay bal waa la dhaafayaa la dhahayaan soo <clears throat> ninka hadduu toddobaatan keenay lixdanna wuu keenay bal waa dhaafay saasay ka dhigantuu leeyahy marka xadiidka saxiixa ah xasan waa gaaray bal saxiix buuba noqdayba taa ibnu daqiiq marka qaar ku tageen siyuudina marka waxyaabo kaleu sii sheega alfiyadiisa faqad badaa lii fiihi macnayaani lam e, yuujada liahli hada shaani ayb meel kale isagu yani siyaabo kale oo dadkii oo aniga iga horreeyey aanay tilmaamin aniga ii furantay yaan tilmaamayaa buu yidhaahdaa ayb war dheer baa marka ku jira calaa kullin sidaas unbaa aqwaashaas maan kaga kaaftoomaynaa ayb waama taqsiimu alimaam اlbagawi kitaabkiisa masaabiixa la yidhaha wa ama taqsiimu اlbagawiyi alimaam اlbagawi qaybinta uu qaybiyey axaadiid almasaabiixi susaa idinkuguma xigto axaadiid almasaabiixi kitaabka almasaabiix la yidhaha axaadiidteeda ilaa <clears throat> ilaa xisaanin wa sixaaxin uu u qeybiyey xasan iyo saxiix uu u qeybiyey muriidan isagoo markaa u jeedo bisixaaxi kuwa saxiixa ah isagoo u jeedo maa fi صaxiixayni bukhaari iyo muslim waxa ku sugan wa bilxisaani kuwa xisaanka oo xasanka ahna maa fi sunani sunan waxa ku sugan isagoo u jeedo falaysa bisawaabin sawaab ma aha lianna fi sunani sunanka waxaa ka mida aلصaxiixa axaadiid صaxiixa wاlxasana kuwa xasan ah wاaciifa kuwa daciifa wاlmunkara iyo kuwa munkaraaba ah ku jira halkan wuxuu tilmaamayaa bakawi ayaa muqadamada kitaabkiisa khudbada masaabiixa kitaabka la yidhaha wuxuu isagu istilaax ka dhigtay wixii bukhaari iyo muslim ku jiro saxiix ayuu u yaqaanaa u dhahaya xasan axaadiidta uu ku sheegayana waa kuwa sunan ay wariyaan abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja waxay wariyaan isaga wuxuu dhahayaa xasanun marka waa isqilaax u gaar ah baqawi ee xasanku iyo saxiixa ay rabaan laakiin arrinkan waa isqilaax baqawi u gaara ah fii kitaabihi almasaabiix ugu gaar ah marka ma aan aale ah wxii sunanka ku jiraa waa xasan ma la dhihi kara taas wa ama taqsiim baqawi kutub fara badan uu leeyahay macaalimu tanziil tafsiir aad u qiimo badan waa tafsiir haclabi tafsiirkaa ayuu ikhtisaariyey haclabigu marka israa'iiliyaad iyo axaadiid yani daciifa ayaa ku jirtay kaasuu ka saaray axaadiid marka wuxuu duldhigay marka saxiixa nin aadba xadiidka u yaqaanina waa ahaa walidaalika tafsiirkiisa wuxuu ka mid yahay tafaasiirta ugu wanaagsan oo tafaasiirta sanafka ugu dhow buu ka mid yahay ibnu taymiya muqadamatu tafsiir sida uu ku sheego dhinaca yacnii axaadiidtana eh, kitaabkan almasaabiixna waa leeyahay masaabiixa marka waxaa laga gaabiyey <clears throat> asal waa isaga khadiibu tibriizi kitaabka la yidhaahdo eh, <clears throat> mishkaadka ayuu ka gaabiyey isaga mishkaadkana markaa de dad badan baa ka shaqeeyey ibnu xajar uu ka mid yahay xataa hidaayat ruwaat kitaab la yidhaahdo mabuuc ilaa lix toddobo mujalad meelahaas uu iga shaqeeyey cali ilqaarina waa sharxay mirqaat اlmafaatiix yuu ku sharxay axaadiidtan masaabiixda mishkaadka axaadiidtiisa sharxu sunna kitaab la yidhaahdo waa leeyahay baqawi oo ilaa toban mujalad meelahaas oo calaamadaad bikutubi xadii ku socdo aad u qiimo badan weliba kelimaadka iyo axaadiidta iyo waa tawjiihina aad ugu faa'iido badan yahay dhanka fiqigana kitaab weyn uu leeyahay oo muctamad ah fiqiga shaaficiga shaafici buu ahaa altahdiib fii fiqhi اlimaam الshaafici kitaab la yidhaha toban mujallad weeyaan madhabka iyo manquulaadka madhabka iyo yacnii imaamu shaafici aqwaashiisa iyo awjuhda shaaficiyada iyo aad u taxriiriyaan nawowi aad u soo waa aragteen marka kitaab aad u qiimo badan waa muctamada marka kutubtiisana aadu ilaahay u barakeeyey <clears throat> alimaam albaqawi de dhinac walba ka dhisan waa xadiidkii tafsiirkii fiqhigii dhinac walba haddii loo kaco caqiidada laftirkeeda sharxu mujalladka hore caqiidada uga hadlaan aad caqiidadiisu yanii caqiidati salafi saalix iyay ku dhisan tahaywama marka wuxuu leeyahay baqawi taqsiimka uu sameeyey axaadiian masaabiixi ilaa xisaanin wa sixaaxin uu u qaybiyey marka culimmada dhamme dadka dambe marka culimmadii way iska fiican tahay in la barto culimmadii hore waa faa'iidooyin fara badanoo xag cilmi iyo xag himo iyo xag yacni ugu yaraan taariikhdoodood barato wax unbaa kaaga ziyaadaya dadkan zamankan waxaa lagu ibtileeya dadkan dambe nin walbaa marka wuxuu ag joogaa keliya qof yani mucaasira ama qofka waktigiisu dhowaa ma xuma mucaasirka iyo qofka waqtigiisu dhowaa in laga faa'iidaysto iyaguba waa culamo laakiin culammadii hore inaan marka la xaq dhicin oo la ogaada iyaga bal booskooda iyo darajadooda marka sidaa muriidan oo markaa doonayo bisixaaxi oo ka wado maa fi صaxiixayni bukhaariga muslim waxa ku sugan wabilxisaanina maa fi sunan waxa ku jiro falaysa bisawaabin buu leeyahay yani taqsiimkaasi sawaab ma aha lianna fi sunani sunanka waxaa ku dhex jiro aلصaxiixa wاlxasana lianna fi sunani sunanka dhexdiisa aلصaxiixa ayaa ah wاlxasana wاlضaciifa wاlmunkara ayaa ku jiro halkaas marka taqsiimkii baqowi ayuu uga baxay furuuc yaryar buu gelayaa markaa ka bacdi wabiاllahi towfiiq wsal اllah wslm alى nabiyina mxamed